xadaثi mucayanin wadatin mubhamatin qaacidadaasaad ku jawaabay waxaa leedahay waصfi waxaa la ihahdaa maa dala calىa xadaثin mucayanin wadatin mubhamatin weligaa qaacida taasaad ka dhigay waصfi sheeg hadii lu yidhaha waصfi waxaa la yidhaahdaa wax kutusaa xadaث mucayan ah iyo daato aan la garan iyo daat aan la gelin oo qarsoon waxaa la weleya daaribun mid wax garaaca xadadku waa cadyowga garaacidda garaacid waa cadda laakiin midka garaaca macaliya maciisa ciisa ma faaraxa ma masjimcaala lama kala yaqaan lama kala yaqaan lama sheegin waxaa tiri qaatilun mid wax dilay xadadku waa mucayan uu faa'idaynaya oo dil uu sheegay laakiin cidda ku sifowday dilkaasa wax dishay inay maxamed tahay inay cabdullahi tahay inay faarax tahay iyo inay geedu tahay lama kala yaqo waa mubham soo ma jeedi waa mubham waa mubham marka waxaa leedahay waxaa la ihahdaa waصfi lagu yidhaha yahay maa dalla calaa xadatin mucayanin wadaatin mubhamatin waana shantii wahuwa ismu lfaacil uu ku yidhi sajaacibu wasmu lmafcuuli wa sifatu lmushabaha wa amhilatu mubaalaqa wa afcalu tafdiil waa shantaasuu ku yidhi shantaas weeye marka asal waa saas jaamid inay noqoto asal maahan haddii jaamid ay noqoto waa la awilaa haddaysan ahayn lixdii meeloodoo laawili aan la awili jirin lix meeloodoo jaamid ah jiroon la awilin xaaladii haddaysan taas ahayn waa la awila shantii la awilaayay noqeen ama lixdan la awili jiray noqeen koob iyo tobankaba wey waxa jaamidkaa wey koob iyo tobankaba wey wahuwa xaalkii wahuwa iyo wahiya labadaba ku banaa ilaa xaalo u arki doonaan mudakr iyo muanaf waa u simeyn ah, maa calayhi linsaanu min khayrin wa sharin a la yidhahdaa xaal waxa insaanku ku sugan yahay oo shar iyo khayr ah aa la yidhaahdaa xaalo hmm, alxaalu maa calayhi linsaanu min khayrin kayf xaaluka waatan la yidhahda ka waran xaalkaaga maxaad ku sugan tahay wey shar iyo khayr maa hmm, calayhi linsaanu min khayrin wa sharin a la yidhahdaa xaal wa huwa xaalkii wasfun wasfi weeye wasfigaasoo fadlatun dheeraad ah waa fadl fadlada loolama jeedo maa yasixu listiqnaau canhu wax laga maarmi karo loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa maa yaqacu bacda tamaami اljumla jumlada markay dhammaystiranto kadib wax imaana saasaa loola jeedaa maa yaqacu bacda tamaami اljumla aa loola jeedaa wax markay jumladu dhammaystiranto hadday ficliya faacil aheed markii la helo hadday ficliya naib faacil aheed markii la helo hadday mubtadiya khabar aheed markii la helo kadib wax dhaca ah, horaanu soo ogaana maa laysa axadda juz ay jumla watii la dhihi jiray jumlada labadeeda juz waxaan ka mid ahaynaa loola jeedaa maa yaqacu bacda tamaami ljumla jumladu markay dhammaystiranto kadib wax dhacayaa loola jeeda ee loolama jeedo maa yasixu listiqnaau canhu wax laga maarmi karo mararka gobola kalaamka dhan macnihiisu fasaada ah haddaan xaalada la sheegi ah, marka waa fadla waa dheeraad marka lagu leeyahay u qaadan waa laga maarmi karaahoo kalaamka macnihiisu waa la hela iyadoon xaalo la sheegin marar badana waxaa dhacdaa xaalada haddaan la sheegin kalaamka dhan macnihiisa la fahmi maa wamaa khalaqna asamaa waalarda wamaa baynahumaa haddaan laacibina lagu darin macniheeda la fahmi macniheed waxay noqon ilahay inuu le anu cir dhul inta udhaxayda ma abuurin uu noqo macniheed aana baad ee waxay tahay laacibin xaaladaasa cadaynay cayaar uma abuurin wey ee xikman u abuur ah, walaa tamshi fi lardi maraxan fiiri dhulka ha ku socon maraxan haddaan lagu darin macna ma la fahma cirkaan ku socaalkaan aada ah, walaa tamshi fi lardi maraxan xaalaa tahay midkii isla weyn waa xaaladda aad isla weyntaan la ogolayn ee xaaladaha kale waa ku socon kartaa waa la ogoliy hmm, waa la ogoliy marka fadla maxaa loola jeedaa maa yaqacu bacda tamaam اljumla laa maa yasixu listiqnaau canhu loolama jeedo wax laga maarmi karo marar aan laga maarmi karinaa jira wa huwa xaalkii wasfun wasfi wey wasfigoo fadlatun dheeraada wasfigaasoo yaqacu ee yasixu uu ansaxaa an yaqaca inuu dhaco fii jawaabi kayfa kayfa jawaabkeeda dhe fadlatun yaqacu wasfigaasoo yaqacu dhacaa fii jawaabi kayfa kayfa jawaabkeeda macnaa wuxuu la jeedaa sajaaciga kuu toosinaya ee yasixu waxaa ansaxa an yaqaca inuu dhaco fii jawaabihaa kayfa jawaabkeeda kayfu jawaab u noqon karaa hmm. kayfu jawaab u noqon karaa saddexdaasuu kuugu sheegay shardi waa inuu wasfi yahy waa inuu fadla yahy waa inuu kayfa jawaab u noqon karaa ah, waa inuu kayfa jawaab u noqon karaa saddexdaas shardiyu leeyahy isimka xaalada noqona wadalika mithaalkii ka darabtu lisa lusa ah, bikasri laami wa damihaa labaduba ku banaan waa kan kule sajaaib soo ma jeedo bikasri laami wa damihaa ayisaariq waa tuugga lisigu darabtu lisa tuuggiiyaan garaacay maktuufan xaal uu yahay mid la garda duubay oo garda duub loo xiray fiiri hadda maktuufan waa wasfi ila ism mafcuule waa fadlo oo jublada labadeed juz ka mid maaha jumladii waa dhamaystirantay ficil iyo faacil iyo mafcuul waa fadl waa fadl fiid waxa weeyaan jawaabi kayfuna dhici karaa oo haddaad tidhaahdo markuu ku yidhah darabtu lisa tuugiyaan garaacay kayfa darabta qaabkaad u garacday maktuufan xaalu yahaan garaacay ahaa ah, isagoo garda duuban oo gadaal galbadiis gacmood loo xiray aan garaacay wey saddexdii shardi sow lagama helin saddexdii shardi baa laga hela sharax lama ntaha alkalaamu hadalkii markuu dhammaaday cala almafcuulaati mafcuuliyaalka laga hadlo sharactum waxaan gudagelay fi lkalaami hadal calaa baqiyati lmansuubaati mansuubaadda intooda hartay laga hadlo lama ntaha alkalaamu hadal markuu dhammaaday cala almafcuulaati mafcuuliyaal laga hadlo sharactu waxaan gudagalay fi lkalaami hadal calaa baqiyati lmansuubaati mansuubaadda intooda kale laga hadlo mansuubaadda intooda kale hadal laga hadlayaan gudagalayu fa minhaa mansuubaadiyu kamid ahaaday alxaalu xaalka xaala ka mid a ah. maxamed muxidiin cabdilxamiid balfiir wuxuu ka sheegay iclam ogow uu ku yidhi maxamed muxidiin awalan marka ugu horeyda ana lafda alxaali lafdigan xaalka yaati waa yimaadaa mudakaran xaaliya mid la labeeyey xaalun al fa yuqaalu waxa lalaha xaalun wayaati waa yimaadaa mucanafan xaaliya mid la dhadigay bita lagu dhadigay fa yuqaalu waxa lalaha xaalatun labaduba waa ku banaan oo gabayada carbeeda lagu hayaa fa ama alisyaanu imaatin bihada lafdi lala yimaado mudakaran xaalu yahay fa naxwu qowli shaacir weeye idaa acjabadka hadday ku cajabgelido addahra fi dahri zamanka dhexdiisa xaalun fiiri waa mudaker xaal xaalkaasoo min imri'in qof xaggiisa ka ahaaday fadachu ka tag ka tag qofkaas wawaakil uwa u tala saaro amrow arrinkiisa walayaaliya maca layaali mafcuul macahu ahaa walayaaliya maca layaali habeenada la jirkooda sug iyadaa warku kala caddaad doonaa ha degdegina macalumshaadku waxa weeye idaa acjabaat sawta laguma dari ficil kitaab taniifa xaalun inay mu'anad tahay soo kuma cadda ah, ilaa ficilkia ta lagu daray idaa acjabaadka hadday ku cajab gelido adahra fi dahri xaalun xaalad xaaladaasoo min imrin qof xaggiisa ka ahaatay fadacu ka tag wawaakin u tala saaro amrahu walayaaliya maca layaali wey cadaf lama arko meel lagu cadfee taqdiirad ubaahay haddii kale wa ama lityaanu la imaatin bi hada lafdi lala yimaado mucanafan xaaluya eh, waxaan rabay lafdigan beydkan hore waxa loo darishaay mudakar sawa in la keeno xaalun oo aan ta lagu darin ahe macnihiisa laakiin fiiri mucanas wey laakiin lafdiga laga hadlaa lafdiga sida loogu dhawaaqayo fiiri lafdiga waa lafdiga marka ta laguma darin gabayga fiiri xaalun laakiin macnihiisu waa muana xaalun xaalad aada leeda macnihiisu waa muana laakiin lafdigii ta laguma darin ayadoo lafdigii ta lagu darana waa tanaa wa ama lityaanu in lala yimaado bihada lafdi muanaan xaalu yahay fa naxwu qawli farasda waa farasda hadalkiisii oo yidhi calaa xaalatin naxnu calaa xaalatin inagu xaaladan ku sugannahay calaa xaalatin naxnu calaa xaalatin low xaatimu daa'im ninkii deeqsiga ah hadduu ku jiri lahaa calaa juudihi maca juudihi deeqsinimadiisa la jirkeeda dannat way baqiili laheed bihi ay fil xaali xaalkaas dhexdiisa nafsu xaatimin xaas xataa naftii xaatim maanta bali bukliga keeni lahadi xaaladaan ku noolna haddaad arag waa xaalad xataa xaatim uu wax diidi lahaa hadda xaatim wax diidana lama arag hmm, manaa xaalad adugu sheeg <laughs> abaarba sheegay abaarba hmm, abaarba sheegay Hmm. wadaad oo oh, quraafiyaho ahlu shirkiya aa magaalo joogi jiray nin aad caqli badan weeya caqligiisas aan ilaahay ku anficin shirkigu marka dadka inuu aad ugu qanciyo rabaa abaara ilahay ku sallida ilaa meel shirki maogtahay ka holcaye abaara ilahay ku sallida dhibic roob ay ku diide soddon sano malaha waxaa la lama arag magaaladaasoo biyo fariisaan xareeda ninkaas meesha uu shirkiga la fadhiyo dadkiiu marka wuxuu rabaa inuu ku qanciyo calaamad diinad inay ta abaarto mar haddaad abaar aragto meeshaas meel diin degay inay ur hadadkin ku ar balbanu aadan fiiri ha markaas uu yidhi hadda ka hor waxaa xeraystay uu yidhi hadda ka hor waxaa xeraystay saddex nin macnaha cilmiyay doonteen ula jeeda markaasay u tageen uu yidhi nin macallin oo qur-aan ka dhigo aada diinta wax uga yaqaan markaasuu yihi maandhow balkaad ka timid timaad meel hebla maxaa looga nooliyay markaasuu yihi geel markaasuu yihi colaadba sheegate ila geel waa la isku dilaa marta waa la kala dhaca waa baxsaa waa la raadaa waa lagugu dilaa colaadba sheegate yii haddaad geel nolol ka dhigateen markaasuu kii kale yiri maandhow idinka xaad looga dhaqma gobolkaad ka timid markaasuu yihi ari markaasuu yii nimcaba sheegate iska qalo martiga uqal saafirka uqal nimcaba sheegate kii kalu yidhi maandhow idinka xaa looga dhaqmaa gobolkii madiina looga dhaqmaa culmaan nahay dadkaasaan u akrina fidowga oo waxa weya ka jabsana oo diinankuna markaasuu yidhi abaarba sheega meel diin ku bata abaar waa ku badee ha marka wuxuu yidhi magaaladeennan marka wuxuu yidhi hala ogaado magaaladeenna abaar so soddon sano so maalin naxareed lagama la xaggu ka mara mar alla markuu laac yimaado xaggu u wareega markuu kusoo roya magaaladaas ha markaasuu yidhi abaar ba sheegata marka wuxuu yidhi magaaladan saas u ogaada hadhibsanina balaayada saasuu ku horeysaa diin ayaal waa meel diinku degay bal banu aktar shayin jadala waxaana banu aadam dood badana abaar wuxuu ugu qancaa inay khayr ku haystaan oo abaartaas aysan dembi iyagu ay sameyn ka dhalan ee ay ka dhalatay khayr ay la yimaadeen oo ku qancaan markaasay leeyiin cajaaib wa diin waa haynaa abaartaamana ma ka arag ay leeyiin ayagin waayahay wuu yidhi calaa xaalatin naxnu anagu calaa xaalatin xaaladan ku suganahay low ana fi lqowmi ragga hadduu ku dhex jiri lahaa xaatiman calaa juudihi maca judi deeqsinimadiisa la jirkiisa dannat ay baqiili laheyd bihi ay fi lxaali xaalkaas amase bihi bisababi xaali iska dhigi karta bada sideed ka dhigo sabi ka dhigo nafsu xaatimin a baqiili laheedad maalsheedku waa maxay calaa xaalatin lafdiga ta la ya ha danat ala rabaa oo ta leh la socoto danat oo tautaniis la socoto wey uma iclam ogow haddana hadda maxaan labada bayd ku ogaanay xaalun iyo xaalatun labadaba in la dhihi karo soomaan labada bayd uma iclam ogow haaniyan mar labayda anaka adiga idaa nadaqta haddaad ku dhawaaqdo bi hada lafdi lafdigan oo xaal ah mudakaran xaalu yahay isagoo mudakeraad ku dhawaaqdoodbay markaad ku dhawaaqdo jaasa laka waxaa kuu banaan an tasifahu inaad ku sifaydo bimudakarin kale fataqulu oo fataquula aad tidhaahdo xaalun xaal xaalkoo xaasaanun wanaagsan waxaa kaloo kuu sugnaaday wa an tasifahu inaad ku sifaydo bimu'anathin oo fataquula aad tidhaahdo xaalun xaalad xaaladaasoo xasanaatun wanaagsan labadaba kuu banaan wan tucida damiira damiir inaad ucelidaa ku banaan ileyhi xaalka mudakeran xaal yahay damiirku mid la labeeyey wa tushiira inaad ishaartaa kuu banaan ileyhi xaalka biishaarati lmudakeri mudaker ishaaradiisa wa tudakira alficla oo haadaana waa dhigi karta haada alxaalu haadihilxaaluna waa dhigi karta labada waa dhigi karta haada alxaalu haadihilxaalu wa tudakiru lficla ficilka mudakeraad ka dhigay ficilka almusnada ee la tiriye ileyhi xaalka kamaa yajuusu siduu u banaan yahay an tuciida inaad u celido addamiira damiirka ilayhi xaalka mu'anafan xaalu yahay wa an tushiira inaad ku ishaarto ilayhi xaalka bismi ishaaratin muana muanaka ismu ishaarihiis oo wa tucanitha aada muanad ka dhigto alficla ficilka almusanada ilayhi loo tiri intuba kuu banaan intuba kuu banaan waay mideeda kale caamilka nasbinaya laazim iyo labadaba noqon kara isagoo laai isagoo mutacadiya waaba kan darabtu lisa maktuufan soo alisa mafcuul sooma qaadan laazimna waa ka dhigi kartaa jaa zaydunaa yimid raakiban xawlihi ahaa marka caamilka nasbina waxa weeyaan laazimna waa noqon karaa mutacadin waa noqon karaa laazimna waa noqon karaa mutacadina waa noqon karaa ka soco lama intaha alkalaamu hadal markuu dhammaaday cala almafcuulaati mafcuulyaalkii laga hadlo sharactu waxaan gudagalay fi lkalaami hadal calaa baqiyati lmansuubaati mansuubaadda intooda kale laga hadlo fa minhaa mansuubaaddiyu fa minhaa mansuubaaddiyuu ka mid ahaado alxaalo wa huwa xaalku cibaaratun ka waramid weeye camaa isim laga waramo isimko ijtamaca ay ku kulmeen fiihi isimka halaaatu shuruudin shardiyaala saddexa wa huwa xaalkii cibaaratun ka waramid weeye camaa isim laga waramo isimko ijtamaca ay ku kulmeen fiihi isimka dhexdiisa halaaatu shuruudin shardiyaala saddexa axaduha alaaadii midkeed an yakuuna waa inuu ahaado wasfan waa inuu wasfi yahay maa dalla calaa xadain mucayanin wa daatin mubhamatin aad leedahay axaduha alaaadii midkeed an yakuuna waa inuu ismxaalkii ahaado wasfan walow taqdiiran ku darsahe ha ilaa mara isagoo jaamiga inta la arka la awida walow taqdiiran walow taqdiir baa alla ka dhigay ee mar walba maaha ji'tu waan imid waxdii aada leedahay ay waxdii ir munfaridana lagu awilaa marka mushtaqa lagu awilaa an hadduusan hadduu jaamidnimo ku yimaado ilaa lix meelood aan la awilin marka laga reebo lix meelood aan la awilaynaa jirte lix meelood aan la awilayn ayaa jirte markaasuu wuxuu ku yidhi axaduhaa talaadadii midkeed an yakuuna ismuxaalku waa inuu hado wasfan waa inuu wasiya ousan jaamid noqon walow taqdiiran ha qadarid wtani midka labeeya an yakuuna waa inuu ahaado xaalkii fadlatan fadlo waa inuu haddee fadleha moodin maa yasixu listiqnaa canhu maxaa loola jeedaa maa yaqacu bacda tamaami اljumlati waxaa loola jeedaa maa laysa axada juz-ay ljumlati saasaa loola jeeda saasaa loola jeeda watani shardiga labeeya an yakuuna ismu xaalku waa inuu ahaado fadlatan dheeraad dheeraad waa inuu noqdo maa laysa axadda juz-ay ljumla loola jeeda maa yaqacu bacda tamaami ljumla loola jeeda wathaalithu shardiga sadexeeya an yakuuna ismaxaalku waa inu noqdo saalixan mid u suubada lilwuquuci dhicitaan fii jawaabi kayfa u dhaco kayfa waa inuu jawaab udhici karaa wathaalithu shardiga sadexeeya an yakuuna ismaxaalku waa inuu noqdo saalixan mid u suubada lilwuquuci dhicitaan fii jawaabi kayfa kayfa jawaabkeeda u dhaco wadalika wuquucuhu fi jawaabi kayfa ka qawlika hadalkaa tidhaahoo kale weeye darabtu lisa tuugiyaan garaacay maktuufan xaal uu yahay mid la garda duubay maktuufan xaal uu yahay ismulxaalka fiir hadda wax shuruuddii kulli waa laga helay maktuufan waa wasfi maktuufan waa fadlo oo jumlada labadeeda juz ka mid ahan darabtu jumlada labadeeda juz ku dhamaatayba yasixu an yasixu an yaqaca fi jawaabi kayfa waa dhece waa jawaab kayfa jawaab waa u noqon karaa oo haddii la yidhaha kayfa darabta lisa maktuufan wey jawaabku waay alisa waa mufrad mudakara maktuufana mufrad mudakari noqoto ilaa waxaa la rabaa alxaalu tudaabiqu saaxibahaa fi tadkiiri wاta'niifi wاlifraadi wاtathniyati wاljamci waxaa leedaha alxaalu tudaabiqu saaxibaha weligeed xaalo waxay mudaabaqaynayeen saaxiibkeeda maxay ku mudaabaqayneen fi tadkiiri wاta'niifi wاlifraadi wاtathniyati wاljamci marka maktuufan mufrad aha mufrad aha wlxaalu tudaabiqu way mudaabaqayneen saaxibaha saaxiibkeeday mudaabaqaynayn maxay ku mudaabaqaynayn fi tadkiiri wataniisi wlifraadi wltasniyati waljamci aha shanta waa ku mudaabaqaynayn saasa asal inay tacadudaana waa dhacda tacadud waxa la maray ku timaada xaaladu waa banaanta farajaca muusa ilaa qowmihi hadbaana asifan ah, waa tacadudaa xaaladu waa tacadudaa farajaca muusa ilaa qowmihi qoomkiisu usoo laabtay radbaana xaal uu yahay muuse kii cadhaysan uu soo laabtay asifan xaal uu yahay muuse kii murugaysan uu soo laabtay labadaas ismuxaal labadoodaba muuse laga xaalaynay waa tacadudaa xaalada hmm, mufradna iska noqon kartaa sida maktuufan waana tacadudi kartaa hmm, farajaca muusa ilaa qowmihi hadbaana asifan soo maha hadbaana waa xaaladii koobaad asifan xaalo labaad marka hal saaxibulxaala laba xaalo iyo ka badan ma yeelan kara duu raba saddex u yeelan karaa hmm, xaaladu waa tacaduda ilaa waa wasfiye xaalad wy wasfiguna waa tacadudaa ah, waa tacaduda wasfigu hadda wuxuu aad inuu ku fahamsiiyo rabaa wasfan fadlatan saalixan lilwuquuci fi jawaab kayfa saddexdan shartiyu si fiican inuu kaaga dhaadhiciyo rabaa ilaa markii la yidhi wasfan gabalaa waxay moodayaan wasfiga inuu mar walba daahir uu yaho wax weyn lagu dhawaaqo wasfiga midkaasay xaalad jaamid dhacday markay arkaan la soo boodayo le xaaloo laha waa wasfi ee walow taqdiirana ku jirtay meesha marka dadkii ishkaal ka keenay uga jawaaba oo markay arkeen xaalad jaamid dhacday mooday in qaacidadii burtay fadlatanna waxaa dhici karta inuu su-aal ka keeno qof mooday fadlatan wax laga deeqtoomi karo oo macnaha looga deeqtoomi karo kalaamka macnihiisu uusan fasaadayn haddii xaalada la iska daayo inay mar walba tahay mana looga jeeda saas taasna wuxuu rabaa inuu jawaab ka bixiyo midda kaleeto ah an yakuuna saalixan lilwuquuci fi jawaabi kayfa kayfa waa inay jawaab u noqon kartaa layihi midaan u noqon karina jirta waa xaalada mu taasna wuxuu rabaa inuu kuu sheego xaala inay laba u qaybsanto muasise iyo muakida waxaas o dhan isaga soo wado hmm. xaala ina laba u qaybsanto raba inuu ku baro waay wuxuu ku yidhi fa in qulta haddaad tiraa yeridu waxaa ku soo aroora macnaha waxaa bushina wey bushiyaa ku imaana warka qaacidadan aad noo sheegto saddex shardiya daad itiraahdo ha jawaaban kuu haya kuleey daad tira bushiyaa haya fa in qulta haddaad tiraa yeridu waxaa ku soo aroora oo bushi ku noqona calaa dikri lwasfi wasfiga la sheegidiisa naxwu qowlihi ilaahay qowlkiisaoo kale tacala ilaa waa sareeyaa ilaa uu yidhi fanfiruu baxa oo jihaadka u baxa hubaatin xaala aad tihiin jamaacaad ila anaga niri jama jamacnimada waa inuu mudaabaqayso maahan fanfiruu wawdusa waa jamaaca maaha hubaatna sow jamcu hubatin maaha huba jamaaca hubaat jamaacaad fara badan hubatun waa mufrad hubaatna waa jamaacaad marka waa jamac lafdigu ilaa wo saaxaalka jamca fanfiruu baxa fanfiruu wowduso wawl jamca maahan hubaatina waa jamc ilaa in ismutaabaqeeyaana la rabaa marka laakin hubaatu wasfi maaha lafdigeedu marka haddaad tirahdo adigii wasf iriye hubaat waa jamc mufradkeedu waa hubatun waa ism jaamida waa ism jaamida fa ina hubaatin hubaatin fiir haddee hubaatin fa ina hubaatin hubaatin xaalun xaalo weeye walaysa biwasfin wasfina ma ah ishkaalkaasaa jira haddaad itiraahdo jawaaban ku hayaa yidhi hasugu weyn wa calaa dikri lfadlati weeyeriddu waxaa kusoo arooraya saddexda ishkaala lasdaba dhiga markaasa saddexda jawaab gadaal laga sheega wa calaa dikri lfadlati weeyeriddu waxaa kusoo arooraya calaa dikri lfadla fadlada la sheegideeda naxwu qowlihi ilahay qowlkiisa oo kale tacala ila waa sareeya ilaah wuxuu yidhi walaa tamshi ha soconin maraxan xaala atay midka isla weyn oo dembigiisa ku faraxsan xumaantiisa qof ku faraxsan maraxa marixa ay ka timi ah, marixa waa farxay yamraxu waa farxa maraxan farxad wey farixa yafraxu faraxanay la laakiin maraxa wuxuu yahay waa qofku marku xumaantiisa ku farxo saas darteed ay mutakabiran culamadu iskaga fasiraan hmm, ay mutakabiran xaalata midka isla weyn marka fiiri hadda maraxan haddii laga daayo ayadda macnaheeda ma la fahma walaa tamshi fi lardi dhulka korkiisa ku socon dalkaa la aada dalka lagu socon aayad dhan macneeda lama fahmi kara haddaan la sheegin xaalada qofkii marka awal fadlada moodo wax laga maarmi karo ishkaalay ku noqeen wuxuu leeya xaad u tiri waa fadlo waa tanaa haddaan la sheegin macno dhamaan la weyna wamaa khalaqna asamaa waalardu maa baynahumaa wanaxwu qowli shaacir shaacirka qowlkiisii oo kale aan kusoo aroora xaalo fadlaa haddaad tiraa oo uu yidhi shaacirku laysa man qof ma ahaanin maanta dhintay oo fastaraaxa raaxaystay bimay bimaytin maytin iska dheh laba luqay leedahay mayit iyo mayt labada luqaba ku banaanta luqad ahaanaaba loo soo arooriya gabayga marka lagu rabo mayt inuu laba luqa leeyahy oo mayitun iyo maytun labadaba uu ku yimaado aabaydka loo soo arooriya laysa man qof maahani maata dhintay oo fastaraaxa raaxaystay bimeytin ku dhintay maaha kaasu ma dhiman inamaa wax kale maahan almeytu qofka dhintay mayit laxyaai fiiri labadooda ha inta meyd ku jirta inta kale waa ma wada shidna halkaas midaa ah ka shidan marka labada luqba inay banaan yihin lugubana ah, inamaa wax kale ma ahan almaytu qof dhintay mayit laxyaai dadka nool nool meydkooda wey inamaa wax kale ma ahan almaytu qofka dhintay man qof weeye qofkaasoo yaciishu noolaana ka-iiban xaal uu yahay kii murugaysan noolaana kaasifan xaal uu isbedelay baarihu xaalkiisu noolaana qaliila rajaa-i rajadiisu xaal miday yartahay ay tahay u noolaana kaasa mayd ah qof murugaysan xaalkiis isbedelay aan rajaynayn dhibaatadooda lagaa fayda kaasaa la yidhaha mayd mayd waa kaas qof inta xanuun qabtay naftu ka baxday mayd maaha hmm. macnaha kanaa sii dhibaato badan wey kanaa sii dhibaato badan wey fiiri markaa dee macalushaahidka meeshan uu kuugu keenay maxay tahay ka iiban taas wey ka iiban haddii laga saaro beydkan gabaygan haddii kaciiban laga saaro macnihiis dhan fahma macnuu wuxuu noqaa inamaa wax kale ma ahan almaytu mayd man qof weeye yacayshu adduunka ku nool saasuu noqaa saxay noqe sa maaha meesha maxaa laga rabay qof waxa weeyaan dhibku noolaa oon geeri toosana dhiman nolol uu ku noolaa karan aan ku sugnayn maydkaasa ah aan mashaahidka la rabay laakiin haddii kaciiban meesha laga saaro waxaa soo haraa mayd waa qof nool taasuna baatil baytkadan macnihiisa la fahmo ilaa xaalada la keeno marka taas maxay kutusaydaa war xaalada waa fadlo marka lagu leeyahay maaha macnaha laga maarma ah, marka ishkaalkaas daad keento waa lagu waa lagu jawaabaya laakiin faa-iido muhiim ah intaanaan ka gudbin beytkan beytkan waxaa kuugu jirta xaalada in laba loo qaybiyo xaala oo xaqiiqiye ah iyo xaala nisbiye layidha xaala sababye layidha nactigaasoo labadaas uga qaybsami jirin ah, nacti xaqiiqi ah iyo nacti sababiya soo lama mahay waa labadii qofkii labadii yiqiintan umaba baahnaba waa yaqaan ah, nacti xaqiiqiya waxuu ahaa nactiga rafcista damiir u laabanaa mancuudka ah, mancuudka eh, nactiga xaqiiqi kaasu ahaa nacti sababiyan waxuu ahaa nacti oo rafcista isim daahira oo ah, oo damiir uu la u laabana mancuudka nafsu xaqi tamna waa fiiri kaiban wa waxa weeyaan halkuu raciiban faacilkeedu mantuu laabana faacilka yaciishu ah, inamaa wax kale ma ahan almaytu mayd man qof weeye yaciishu noolaana huwa manku kaiiban xaala uu yahay mid murugaysan noolaana ah, kaiiban xaal yahay mid murugaysan uu noolaana ah, muruga ku nool ah waa kaasa waa waxaa a la kaasifan xaala uu yahay miduu doorsamay baaluhu baalu ha kaasi kaasifan maxay tahay marka waa xaala sababiya soo ma jeedid faacilkeedii baaludaasay ah, baaludaas ayay waxa weeyaan rafcisata laakiin baalu waxaa la socda damiir u waxa weeyaan saaxibulxaalkii saas darteeda xaala xaqiiqiya maxaa la yidhaahdaa allatii tubayinu hay-ata saaxibiha tubayinu hay-ata saaxibiha a ladhaha xala xaqiiqiya waa midda caddaynayda saaxiibkeeda xaqiiqadiisa xaala oo xaqiiqiya maxaa la yidhahdaa hiya alatii tubayinu hay-ata saaxibiha waa xaalada caddayda saaxiibkeeda hay-adiisa iyo qaabkiisa hadda fiiri kaciiban muxuu caddeeyey manka xaaladiisa hay-adiisu caddeeyey kaciiban waxay manka xaaladiisa kaiiban xaala u yahay mid murugaysan u noolaana soo ma jeedin taas waa xaala oo xaqiiqiya xaala sababiyana waxaa la idhahdaa hiya latii tubayinu hay-ata maa yaxmilu damiira saaxibiha ah. xaala sababiyana waxaa la yidhahdaa xaala sababiya la yidhahdaa hiya latii tubayinu maa yaxmilu hiya latii tubayinu hay-ata maa yaxmilu damiira saaxibiha damiira saaxibiha ah, xaala sababiya maxaa la yidhaahdaa hiya latii tubayinu hay-ata maa yaxmilu damiira saaxibiha waa xaalada caddayda isim xambaarsan damiir u laabana saaxibulxaal hay-adiis damiira saaxibiha damiira saaxibiha ah, waxaa la yidhaahdaa xaala sababiya hiya waxaa tii hay-ata maa yaxmilodhe hay-ataa ka tegi ah, sababiyadu waa maxay hiy tubayinu hay-ata maa yaxmilu damiira saaxibiha waa xaalada caddayda isim hay-adiisa isimkaasoo xambaarsan macnaa ula socdo wey damiir u laabana saaxibilxaalka hadda fiirikan marka aan ku dabaqne qaacidadii hiy alatii tubayinu hay-ata maa yaxmilu damiira kaasifan xaala uu miduu isbedelay uu yahay baaluhu hadda kaasifan waxay caddaynay baaluhu xaalkiisa bis baaluhuyay caddaynay ah, kaasifan xaaladaanu waxay fasireen baaluhudaas baaluhuna wuxuu wataa damiir saaxiibulxaalka u laabana oo hudaasa manki u laabanaysa ah, soo ma jeedid kaasifan hadda maxay fasirtay xaalkaanay fasirtay ee man ma fasirin kaasifan xaal uu yahay miduu isbedelay yaa isbedelay xaaru baaruhu fiiri baaruhu manka xaalkiisa isbedelay marka xaaladan sababyada waxay caddaynayeen hay-ata maa yaxmilu damiira saaxibiha hmm, waa kaas halkaasna laba xaalaan ku baranay oo la kala yidhaahdo xaala xaqiiqiya iyo xaala sababiyaan ku kala baranay labadaasaan kala baran waayo waxaan kaloo halkan ku ogaanay xaalada siday mufrad u noqoto waana tacadudaa fiiri inamaa wax kale maahan almaytu may man qofkii weeye ama man qof weye nakire ka dhig ama ka dhig mawsuul yaciishu noolaana ka-iban xaal uu yahay mid murugaysan u noolaana kaasifan xaal uu isbedelay baaliw xaalkiisuu noolaana qaliilo rajaay xaal yuhu noolaana hadda saddex soo ha waa tacadudaa farajaca موسى ilaa قومه غضبان asifan xaal inay tacadudo iyo inay mufrad noqon kartaan halkaasaan ku ogaano halkaasaan ku ogaano waayo marka fadlanimo haddaad itiraahdo waa fadlo waxaa ku soo arooraya aayaddan walaa tamshi fi lardi maraxan oon laga maarmi karin iyo beytkan oo ah ka-iiban oon laga maarmi karin haddaad itiraahdo maxaa yel fainahu shaniye uu ku yiri inaan laga maarmi karin kutusa labadaas fainahu shaniye low usqida hadii la rido maraxan maraxan hmm. maal cabdiraxmaan la socota adugu hmm. usqida ficil majhuula ma yih maraxan maraxan naay ma tahay xaa loo nasbiye ahay ma qusida lafduhu weeye lafdigiisa loo qasta waa la gaato maraxan waa saxan waa saxanya waa saxanya marahan waxaa loo yihi maraxun horta ma banaanta maraxanna waa la gartay ka fiican labadooda maxalushaahidkan ribi waa tan su-aasha hadday timi ah, qaacida hadda kahor mausoo sheegay qaacido inay fiican tahay siday ku soo aroortay in la wada labada waa banaanyin horta waa sidaad uga jawaabtay jawaabtii waa siday hedaad ku keentay maaqusida lafdigun waxaa ka ficneed xikaayo inaad tidhahdo xikaayad inaad tidhahday aheed jawaabtu laakiin maxalushaadka su-aasha meesha u socdaa halkaana ha maraxun halkaan waa banaan tahay maraxana waa banaan tahay qaacidaan sheegnay inay maraxanta fiican tahay <laughs> ha qofku hadduu macnin hayo mogta inaysan wardi ahayn waa jawaabay qofkaas sawnulxikaayati owlaa min atacasufiyo sheikhaa dhihi jiray shee abdullahi hmm. marka macnihi qofku hadduu hayo wa waa hagaajiye alla hagaajiye waaya fainawshaniya low usqida haddii la rido maraxan lafdigaas maraxana ah haddii laga rido aayadda wa ka-iibana laga rido fasaadal macnaa macnu waa fasaada marka xaad fadla ii tiri haddaad i tiraahdo fayabdulu waxaa bura kownulxaali xaalad inay tahay fadlatan shay iska dheeraada laga maarmi karo haddaad itiraahdo fasada macnaa macni waa fasad mubtadi labada la ride fayabdulu marka waxaa bura kownulxaali xaalad iyo ahanshadeeda haddaad itiraahdo fadlatan ay tahay waa burtay haddaad itiraahdo tii saddexaad hartay oo ah jawaab waa inay u noqon kartaa kayf wa calaa dikri lwuquuci wayaridu aha wayaridu waxaa ku soo aroora calaa dikri lwuquuci dhicitaanka sheegidiisa fii jawaabi kayfa kayfa jawaabkeeda ay dhacdo naxwu qowli ilahay qowlkiisaoo kalaa kalea ku soo aroora tacaala tacaala ilaah waa sareeya ilaa uu yidhi walaa tacfow ha fasahaadinina fil ardi dhulka dhexdiisa mufsidiina xaala aatiin kuwii fasahaadinaaya ah. hadda mufsidiina kayfa jawaab uma noqon karo haddii la yidhaahdo walaa tacfow kayfa nacha cafiya wey kayfa nacha ay noqoy seen u fasaadinaynaa mufsidiina xaalatiin kuwa fasaadinayo lama dhigi karo jawaab ma noqon karto ilaa iyadeed kusoo celiday jawaab uma noqon karto haddaa tira marka tanaa kugu soo aroore maxaa yeele mufsidiinaya jawaab ma noqon karto ila jawaabku wixii la yiqin wax dheeraadka a inuu sheegaa oo kayf sheega qultu waxaan kuleeyahay oo saddexdaba kaaga jawaaba saddexdii mid mid uga jawaaba ha mid mid shuku kasoo bilaaba ko meeshaad iga tiri wafi shardi ah fubatinan hayaa xaalaad oo aayad qur-aan wasfina ma ahan haddaad tiraahdo qultu waxaan ku leeyahay hubatin hubatin waa mutadeda sawn xikaayati sawnlxarakati owla min atacasufi dhe hmm, sawnlxikaayati owla min atacasufi dhe qultu waxaan ku leeyahay hubatin hubatin waa mutade fii macnaa mutafariqiina kainun fii macnaa jaamijurkaasa qabarkiiya hubatin hubatin kaainun fii macnaa mutafariqiina mutafariqiina macnaheedu kusugan yahi macnaheedu waxay la marka maxay tahay macnaheedu waa la awilaa wey hadda mutafariq so marka waxay noqonayaan fanfiruu baxa hubaatin ey mutafariqiina xaala aatiin kuwii kala tagsan jamaaca baxe jamaaco kale ka daba tage mid kale gurmadaa tega mid kalea tega marka walow taqdiiran aha marka wafi waa noqotay e, taagga taqdiirta waa la awila fa huwa halkaad u celina hubati ee waa muanafka saa loogu celinaa mudaka saa loogu celinaa ee maanta waxaa iskhilaafay marjicii damiirka iyo qabarkii soo ma jeedin wasfun aan qabar ah fa huwa hubaatin dhe markan bimacnaa madkuur ugu xishee fa huwa lafdiga hubaatin ah wasfun waa wasfi taqdiira min jihati taqdiir xagga taqdiirtu wasfi ka ye waa lagu awila meeshaas marka intaanaan ka gudbin xaalada lix goor jaamid hadday ku timaada xataa lamaba awilaba jaamid ay ku timaada mana la awilo haddii ku yihahdo ii awil waxaad tirahdaa baabkuba kuma furnaba maxaa yal maba la awilo lixdaani lixdan lama awilo midda koowaad waxa weeye an takuuna mawsuufatan xaalada ayadiyaa lasii sifeeyey haddayba sifa ka dambaydo iyadoo jaamid ah taawiil uma baahna jumuudkeeda ku wadane ah. tan ugu horeyda waxa an takuna mawsuufatan naxwu inaa anzalnaahu qur'aanan carabiya inaa anagu anzalnaahu kitaabkii waa soo dejinay qur'aanan xaale uu yahay qur'aan waa iska masderi mogta maaha wasfi qur'aanan xaale uu yahay mid la akriyo qur-aanko carabiyan carabi loo nisbeeyey waa la sifeeyey soo maahan khalaas la awilima ah. haba dhihimayd ay mahruucan hadal m maba awilaa lagu ley meeshaan meeshii la awili jiray maha mar hadday xaaladu noqoto mawsuufa an takuuna mawsuufata naxwu ina anzalnaahu qur'aana carabiya athani dalaalatuha calaa cadadi hadday cadad tusaydana jaamidkeeda lagu wadaa haba lama awilo dalaalatuhaa calaa cadadin ahaa markay cadad tusto naxwo fatama miiqaatu rabbihi ah, fatama waxaa dhammaystirmay miiqaatu rabbihi muuse rabbigiis waktiga uu qabtay arbaciina laylata maxaal uu yahay miiqaadkaasu arbaciina leyla haba awili mayd waa cadade eh, athani muxuu noqday dalaalatuha calaa cadadin mar hadday cadda tusto xaaladu haba la awili maa fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leylatan ad leeda athalith an tadulla calaa xaalin waaqicin fiihi tafsiirun tan waa meerayna marka tan waa in aad ahaali waxay leedahay an tadulla calaa xaalin waa hadal dheer kan calaa xaalin xaalo waa inay tusto calaa xaalin xaalkoo waaqicin uu dhacay fiihi xaalka dhexdiisa calaa xaalin waaqicin fiihi tafsiilu shayin ad leedahay waaqicin faacilkeedii tafsiilu shay-in calaa nafsihi aad ku xijinay markaas o calaa gayrihi aada ku seexijine biictibaareyni aada ka dabamarine hmm. intaas waa qaacidadii xaaladii saddexaad an tadulla calaa xaali waaqicin fiihi tafsiilu shay-in calaa nafsihi ow calaa gayrihi biictibaareyni xaaladu hadday dhacdo meel oo shay la kala fadila calaa tafsiili maan ku calaa tafdiiliyaa la rabaa subxaan allah calaa eh, xaalin waaqicin fiihi tafdiilun wey tafsiilun maahan waa tafdiilun subxaan allahi tafdiilun aada leedahay ku soo celi marka an tadula athalitha xaaladda saddexeeda an tadula waa inay tusto calaa xaalin xaal xaalkaasoo waaqicin uu dhacay fii dhexdiisa tafdiilun aada leedahay tafdiilu shaycin tafdiilu shaycin shaygaa la fadilaa calaa nafsihana laga fadila shayga naftiisa laga fadila o calaa kayrihi ama shay kalaa laga fadila haye biictibaari in laba fiiro shaygan asaga naftiisa lakala fadila waa le sidan markuu yahay iyo sidan markuu yahay tanu fiicayn isagaa lakala fadila marna waxa wey shaygan shay kalaa laga fadila waa le shaygan kaasuu ka fiicayn xaalada noocaasa jaamida ku timaad mana la awilo mana la awilo miaal labada waa inaan miaalin marna shaygiio isaga naftiisa lakala fadila marna shaygiio shay kale laga fadila laba miaala meeshan ku jirta waxay leedahay saliimun ninka saliim ah isagaa la kala fadila saliim laftirkiisa saliimun ninka saliim ah gulaaman xaala uu yahay axsanu waa mid wanaag badan minhu min nafsiyu ka wanaag badan yahay rajula nin weyn xaalu ha arun yaraantuu ku roonaad leeda ha saliim yaraantii uu ku roona yaraantii uu ku roona saliimun ninkaa saliim ah gulaaman xaaluu yahay isagaa la kala fadila gulaaman xaaluu yahay axsanu waa mid wanaag badan hulaam mogta waa isim jaanide soo ma jeedin hulaamanaan xaalaa maanta hulaaman xaaluu yahay axsanu waa mid wanaag badan minhu isla asaga saliimu ka wanaag badan yahay rajulan xaalu ayadoo shay kale laga fadilaana waa khaliilun ninka khaliil ah shaaciran xaale uu yahay shaacir waa isim jaamida shaacirana xaala shaaciran xaale uu yahay mid gabya axsanu waa mid wanaag badan minhu isla khaliilka Mm-hmm. ya iyadii baan kusoo celinay isla iyadii aan kusoo celinay mm-hmm. Mm-hmm. iyadii aan kusoo celinay wakhaliilu shaacir xaaliy axsanu minhu naahiran xaaliy mid hadalka mithaal kala rabo mesha n mesha soo fiirin ka soco midda afraad an takuuna nawcan lisaaxibihaa an takuuna nawcan lisaaxibihaa an takuuna nawcan lisaaxibihaa xaaladu hadday nooca saaxiibkeeda tahay jaamidna ay ku timaado khalaas nabadgelyo waa an takuuna nawcan lisaaxibihaa an takuuna nawcan lisaaxibiha naxwo labisa khaatamahu faraatigiisi u xirtay labisa wuu xirtay ficilo waayo labis labisa khaatamahu faraatigiisi u xirtay dahaban xaal uu faraatigu yahay dahaban waa jaamid marka xaaladu waxa weeyaan xaalada oo dahaban ah saaxibkeeda ay ku nuucta soo maha waa nuuc afraadtuu ka samaysanya soo maha nuuc afraadtuu ka samaysanya caddaynay an takuuna nawcan lisaaxibiha labisa khaatamahu dahaban xaaliya alkhamis an takuuna farcan lisaaxibiha saaxibkayba ka farcantayba saaxibka asara waa ay ka farcantay jaanid ay ku imaanay mana la awilo an takuuna farcan lisaaxibiha an takuuna farcan lisaaxibiha watanxituuna aljibaala buyuutan watanxituuna min aljibaali buyuutan labada waa qur-aanka waa ku sugan yahi soo maa watanxituuna min aljibaali iyo watanxituuna aljibaala buurihii ayaad koraydaan buyuutan guryo xaal ay yihiin hadda buyuutan waa jamcu beytin waa ism nakiraat oo ismu soo ma jeedin maaha wasf waa ism jaamida buyuuta waa ism jaamida waa ism jaamida laakiin maanta ta'wiil uma baahna sababtoo ah saaxiibka oo jibaasha ah aaba asala soo maha isagaaba asalaba an takuuna farcan marka buyuudan waa farac asalna buuraha buurihii inta la dalooliyo guri laga dhiga marka saaxiibku mar hadduu asal yahay xaaladuna ay farac ka tahay jaamid ku yimaada hana awil nabadgelyo wey asaadis an takuuna aslan lisaaxibiha saaxibkaa faraca saaxibka a faraca maanta waa tii hore cagsigii ayadaa asalaba xaaladaa asalaba an takuuna aslan lisaaxibiha an takuuna aslan lisaaxibiha aasjudu liman khalaqta diina ilah nooga warrama ibliis ibliis wuxuu yidhi aasjudu ma waxaan u sujuudaa liman qof khalaqta aada abuurtay diinan xaale uu yahay diinan xaalu yahay diinan khalaqtahu mafcuulka maxduufka laga xaalaynaya liman qofkii khalaqtahu aada abuurtay mafcuulka maxduufka laga xaalaynaya diinan xaalu yahay marka fiiri nebi aada wey manku diinanna waa dhoobo nebi aadan iyo dabara iyo asal dabada asal isagaaba faracada lixdaas lama awilo shan goorna waa la awilaa shan goor ayadoo jaamid ay soo rartana waa la awilaa waa la awilaa tan koobaad maa dalla calaa tashbiihi hadday tashbiih tusto tashbiih hadday tusto waa la awilaa xaalada naxwo ra'aytuhum fi lwaqaa ra'aytuhum raggii waa arkay fi lwaqaa goobtii dagaalkan ku arkay usudun usudan xaala ay yihiin libaaxiyaal waa jamcu asadin waa jaamid laakin waa la awilaa shujcaanana lagu awilaa geesiyaal xaal yihiin waa la awilaa midka ugu horreya xuu noqday maa dalla calaa tashbiihin xaaladu hadday tashbiih tusaydo waa la awilaa waa la awilaa naxwo ra-aytu waan arkay raggii fil wadaa goobtii dagaalkan ku arkay usudan xaalo ay yihiin libaaxyaal usudan waa jaamid ila mufradkiya asadun oo mufrada ka yimi soo ma jeedid maxaa lagu awila ay shujcaana geesiyaal xaal yihiin athani xaalka labaad oo iska awesho maa dalla calaa mufaacalatin mufaacala hadday tusto maa dalla calaa mufaacalatin hadday mufaacala tusto shay la laysla samayna laba qof dhexdood ka dhaca maa dalla calaa mufaacalatin wey athani maa dalla calaa mufaacalatin isla samayn shay laba qof dhexdood ka dhaca naxwo baayactuhu waa ka gatay yadan biyadin xaal aan kala qaadanay lacagtii iyo badeecadii yadan biyadin waa jaanid fil yad laakiin maxaa lagu waawila ey mutaqaabidayni xaal aan kala qaadanay mutaqaabidayni aa lagu awila mufaacala tusay ilaa baayaca sow faacala maha baayactuhu waan la waan ka gatay yadan biyadin xaalaan kala qaadanaad leedahay yadan biyadin marka waa jaamid alwawile mutaqaabidayni maxaanan kala qibloonay athalith maa dalla calaa tartiibin tartiib wixii tusa mar hadday ku timaada yadoo jaamida waa la ma maa dalla calaa tartiibin naxwu udkhuluu rajulan rajulan udkhuluu gala rajulan rajulan ay mutaratibiina xaal aad kala dambaydaan aha ha is ciriirinine ha is ciriirinine udkhuluu gala rajulan rajulan min min xaalatiin mid tartiib mid mid u gala sida barooniley waxa weyan goob barooni isku ciriiriha isku ciriirinina oo isla zaxmad isku laal afartanaa mayday aa lagu leey lix boqol iyo tobanna waa dhaawacan hadda fiiri meel barooniya galaayeen ha turkiga ka dhacda afartan iyo dhowr hal mara mayday ha ka war masaray ka dhacda weligiin ma aragteen waxay yidhahdeen barooni rabaa bulshadu inay isku dhex gasho lagu heshiisiyo laba jufo isdisho barooni lagu heshiye weligii maarta ha labadan jufo waa isdishay waxaa la rabaa si loo heshiisay barooniga ha wada cayaareen ibidkii yaa maqlay laakiin meydka ka dhaca baalkaas markay koof markay labada kooxood isku dhacaan ha boqolaal aakhiro u ado adduunka boqolaal dawlada iskugu dhaca ha wixii kala haysay sudan iyo waxa wey nigeria oo kale iyo ha waad maqlayde ha dhibaatooyin dawlado ha iskugu dhaca soo ma jeed gaas alwele bulsha lagu dhisaa ha ha laga dhaadhicina mogta waa lasleeya soomaaliya iyagu waa cawaan iyagu gaalada qaawan xataa waa ka caqli yar yihiin isleeyihin kaasa inta banooni la keena a ah hal markab la soo dejina hadda hal markabaa taaganaya oo qalab banooni bis wada kawa qalab banooni bis banooni iyo qalabkiis bis ku wada intaasuu ku wada ajaaib wa waaya athali maa dalla calaa tartiibin marka waxbaa is ciriiriyinina banoonile ma teedina maa dalla calaa tartiibin wixii tartiib tusaa naxwu udkhuluu gala rajulan rajulan rajulan marka waa jaami soo maaha hadde markaa maxaad ku awile mutaratibiina xaalatiin kuwii kala dambeeya araabic de maa dalla calaa taf eh, maa dalla calaa tafsiilin kala saarid wixii tus maa dalla calaa tafsiilin wey tafsiil wey tafdiil maahan maanta eh, maa dalla calaa tafsiilin ayadana waa laawila jaamidka ku yimaada qaratu lkitaaba baaban baaban ahaa qara'tulkitaaba kitaabkian akriyey baaban baaban ay mufasalan xali mid la kala saaray baab baab aan u maray hmm, baaban baaban ad leeda qara'tulkitaaba baaban baaban alkhamis maa dalla calaa tasciirin sicir goyn iyo qiimo wixii tusaa maa dalla calaa tasciirin sicir goyn ama qiimayn badeeca la qiimeeyo ma dalla calaa tasciirin naxwo ishtaraytu thawba maradiiaan gartay diraacan bidirhamin xaal uu yahay mid lagu qiimeeyey diraacan bidirhamin aad leedahay diraacan bidirhamin aad xaalaynaha fiiri diraaca diraacna waa jaamid macnaheedu waa maxeen musacaran xaalood mid lagu qiimeeyey halkii diraacda bidirhamin musacaran aa lagu awila ism mafcuula ishtaraytu thawba thawbkaaga diraacan bidirhamin dhudhunkiiba hal dirhamaa leeya ey musacaran aha ka socma xaala jaamid ku timid baabkeeda halkaas marsi hanaga harto ayada warkeedi waay qultu waxaan ku leeyahay inu jawaabta hubaatin hubaatin kaa'inun fii macnaa mutafariqiina weeye fa huwa hubaatin wasmu wasfi weeye taqdiira mijati taqdiir xagga taqdiirta wlmuraadu taas waa ka gudubnay ee fadladiyaan gelayna waa fadlo xaal ii tirada tiraahdo waa tanaa haddii aayadda laga xadfo maraxan macnihiiya fasaada haddii laga xadfo beytka ka-iibanna macnihiiya fasaada xaad ii tiri waa fadlo walmuraadu ujeeddada hadda waadan fadladaadan garanaa lagu leey walmuraadu kan loola jeedo bilfadlati maladii kii weeye yaqacu dhaca bacda tamaamuljumlati jumlada dhammaystirankeeda ka gadaal jumladu markay dhammaystiranto ka gadaal wax loola jeeda wlmuraadu ka loola jeedo bilfadlati fadlo maladii kii weeye yaqacu dhaca bacda tamaami ljumla jumlada dhammaystirankeeda ka gadaan laa ma dhe laa ma ha laadu waa cadifadii maadaasa macduuf ah laa ma shay loolama jeedo yasixu uu ansaxaa alistiqnaau canhu in laga deeqtoonaado loolama jeedo wax laga maarmi karo fadlo marka lagu leeyahay loolama jeedo wax laga maarmi karo hmm, ma aada leedahay hmm wlmuraadu ka loola jeedo bilfadlati ma ladii kii weeye yaqacu dhaca bacda tamaam اljumla laa ma shay ma ahan kan loo jeedaa shay looma jeedo yasixu uu ansaxaa alistiqnaau deeqtoonaansho wlmuraadu ka loola jeedo bilfadlati ma wey maadaas maxay ahayd almuraadu bilfadlati ma sow qabarkii maaha tanina waan rafcisantah maadana waa ku cadfantah laa ma shay ma ahan muraadku dheh yasixu uu ansaxaa alistiqnaau in laga deeqtoonaado canhu xaggiisa walxaddu marka fiiri marka fadla marka lagu dhehayey xadka la xadaynayo xaalada laba xaala muasisa iyo xaala mu-akida xaalada mu-asisada hayd xaalada lagu sheegayo ee xaala mu-akida ma ahayn ah, sowma jeedin markaasu wuxuu ku yidhi walxaddu xadka xadka almadkuuru las la soo sheegay kaa-inun lilmubayina kaa-inun wuxuu usugnaaday lilxaali xaaladii xaalada almubayinati ee cadaynayda saaxiibkeeda xadkan waxaa iskale xaala mubayina lalmuakidati xaala muakidahu ma laha xadkaas lalmuakidati xaala muakidahu ma laha xadka xaaladan lama uqaybsanta xaala mubayina mubayina waa laydhaha waa muasisada mubayina iyo muasisa waa isku mid xaala mubayina waa xaal muasisa xadkeeda xaa la yidhahda waxaa la yidhaha hiya latii laa yustafaadu macnaaha biduuni dikriha waa xaalada aan macnaheeda la faa'iidaysan karin ayadoo la sheegin ah, xaala mubayina macnaheeda waa maxay ama xaala muasisa xaala muasisa macnaheeda waxaa la dhahay xadkeeda hiya latii laa yustafaadu macnaaha waa midaan macnaheeda la faa'iidaysan karin biduuni dikriha ayadoo iyada la sheegin ayadoo iyadii la sheegin macnaheeda la garama fiiri hadda hadii la yidha walaa tamshi fi ardi dhulka dhexdiisa ha ku socon maraxan aga weli sheeg macnihi fahmi karaa darab tulisa tuugiyaan garaacay maktuufan ayadoo la sheegin allisa ma laga fahmay inuu gardaduuban ma laga fahmay laga fahmi ma ma laga fahmayo jaa zaydunaa yimid aa lagu raakiban haddaan la dhihin rukuubka jaa zaydun ma laga fahma laga fahmi ma xaaladaasaa la yhaha muasisa mubayina ah, hiya latii laa yustafaadu macnaaha biduuni dikriha a muakid xaalada xaala muakida waa taas cagsigeed ka dhigaa hiya latii yustafaadu macnaahaa biduuni dikriha waa midda macnaheeda la faaidaysa iyadoon la sheeginba caamilka ama saaxiibka laga fahma xaala muakida waxaa la yidhaha hiya latii yustafaadu macnaha waa xaalada macnaheeda la faa'iidaysana biduuni dikriha iyadoonba la sheegin iyadoon ayadii weli la gaadhin oo la sheegin a macnaheeda la fahma hadda fiiri walaa tacfaw fi lardi dhulka dhexdiisa fasahaadinina hadda ay mufsidiina weli lama sheegi soo maaha waxa laysku diidaya inay tahay dhulka in la fasaadiyo ma la fahmo horaa lama fahmo macnaheedu mufsidiina tawkiid u noqoto marka fiiri waa taasa xaala muakida xaala muakida waa taasa waayahay wallahu subxana wa tacala aclam sala allah